sheegin wixii uu hubsaday oo uu soo qaadayna waa markuu gudbinayo si saxa waa inuu u gudbiyo oo uusan wax ka khiyaanin yejibu waxaa waajib ku ah calaa daalibi alcilmi cilmiga qofka dalbaa faa'iqu taxallii isku qurxintiisu mid ay sarraydo inuu ahaado yejibu waxaa waajib ku ah calaa daalibi alcilmi cilmiga qofka dalbaa faa'iqu taxallii isku qurxintiisu miduu sara mid ay sarraydo sidaasaa waajib ku ah isku qurxinta uu isku qurxinaa inay sarraydo bilammaanati ammaano uu isku qurxinaa ammaanada alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey fi dalabi dalbidda uu cilmiga dalba iyo wataxamuli soo qaadidda iyo walcamali ku dhaqmidda iyo walbalaaqi gaarsiinta iyo waladaa'i gudashada dhammaan waa inuu ahaado isku qurxinta uu ammaanada isku qurxinaa mid ay tahay mid aad u sarrayda cilmiga markuu soo qaadaa waxa uu barana waa inuu aad u hubsado oo uu sugo oo wax uusan hubsan oo uusan sugin waa inuusan sheegin oo inuusan qaadanba oo usan dhihin masaladan waa bartayba marka koobaad masale kasta iyo mawdic kastuu barana waa inuu aad iskaga hubsado oo uu aad u sugo taasu waa dalabka iyo taxamulka camalkiina waa inuu ku dhaqmo haddii kale ammaano ma gudan ilaa cilmigu waa ammaane gaarsiinta iyo gudashada balaaqa iyo adaagana waa dadka markuu gaarsiinaa markuu dadka gaarsiinaa diintii uu soo bartay waa in siday ahayd dadka uu gaarsiiya waa inuusan wax ka reebin axaadiisii markuu soo raraa xadiidka meel jumlo oo waxa ka horeeya macnihiisu ku xihan yihiin ama waxa ka dambeeya macnihiisu ku xihan yihin waa inuusan soo qaadan maxaa yeelay si qaldana loo fahma hadduu soo qaato jumlo hadalka qaybta ka horayda macnaheedu ku xihan yahay qaybtan qaladaa loo fahma hadduu soo qaato jumlo qaybta ka dambayda macnaheedu ku xihan yahay qaybta ka dambaydana waa ka tegey qaladaa loo fahma si sax loogu fahmo inta macnuhu isku xihan yahay waa inuu siday tay u soo qaado oo uusan batri ku samayn wakadaalika aqwaasha culummada markuu soo qaadana qowlka culummada waa inuusan batri ku samayn batrigu waa khiyaano batri waxa la dha waa goyn hadal macnihiisu isku xihan yahay oo maalan inta ka horayda lagu fahmi lahaa ama inta ka dambayda lagu fahmi lahaa ayuu qayb soo qaadana qaybtaasu siduu rabay u fasira qaybtaas macnaheedii saxda ahaana ma laga fahmaayo sababtoo ah waxay ku xidhan qayb ama ka horayda ama ka dambayda oo maalan iyo tusaale waxay u soo qaateen culummadu shaacir mid gebiyayaaba yidhiba wuxuu yidhi faina rabbaka lam yaqul liula sakraa wuxuu yidhi faina rabbaka lam yaqul weylun liula sakraa walaakin qaala weylun lilmusaliin ah, miduu wuxuu ku tashkiiliyey nakeen uu yidhi masaajidda naga keen meeshaan qamrada lagu cabo tukaankan aan aadnayn nakeen maxaa yeelay yuu yidhi rabbigaa ma dhihin weylun liulaa'ika sakra qolada qamrada cabta aa halaag u sugnaaday ilaahay ma dhihin laakiin rabbi wuxuu yidhi yidhi waylun lilmusaliin ah. salaada a ah, ilaahay ku ballan qaado cadaabka u fiirso ilaahay waa yidhi waylun lilmusaliin laakiin waylun lilmusaniina macnaheeda qaybta ka dambayda lagu fahma kalaamkana saabiqi laaxiqa lagu fahma waylun lilmusaliina waxa ka dambeya lagu fahma wakadalika mid kaloo zindiiqa waa zanaadiqa dadka saas u hadlaa marka waa dadaan diinta qalbiga ka rumaysnayn ah mid aan qalbiga zindiiq ah, ah waxaa la yidhi maa laka laa tusalli maxaa kuu dhacay maa tukati markaasuu yidhi ilaah wuxuu yidhi waylun lilmusaliin markaasaa la yidhi waxa ka dambeeya ah markaasuu yidhi maa lixaajatin fiih wax dana kamalihi inta ka dambayda sababtoo ah intaana iigu filanuu yidhi in zajri iyo taxdiir iyo digid salaadda la iskaga digo salaad ilahay waa nooga digayu u fiirso tanaa iigu filan Ah, marka maa lii xaajatun fii maa bacdaha marka fiiri waxa uu akrina weynu lilmusaliin alla waa yidhi laakiin macnihii uu alla u yidhi kama raben macno kalu ka rabo ah. weynu lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun waxa salaadda lagu gelaya maaha salaada ee waa salaada oo la dayaco saasay ahayd salaad daycidda ayaddu ka hadla fiiri asna muxuu ka dhigay ayadda inay ka hadlaydo salaada in lagu cadaabka lagu gelayo marka hadal kasta oo la kala gooyana sidaasaa ka soo baxda haddii kalaamka qaybtii ka horey laga jaro ama qaybtii ka dambeeda laga jaro saas u soo baxa macnihii laga rabay cagsigiisa laga fahmo marka arintaas waa khiyaana cilmiya la yidhahda waa khiyaana cilmiya fa falaaxa alummati u yidhi shiiku ummadda liibaanteedu fii salaaxi acmaalihaa acmaasheeda wanaagsanaanteeda ku sugnaata ummadda waxay ku liibaani kartaa acmaasha ay samaynayda inay hagaagsanaato oo ay noqoto acmaal waafaqsan dariiqii nabiga sala allahu alay wasalam ummaddu si kale kuma liibaani karto faina faina falaaxa alummati ummadda liibaanteedu fii salaaxi acmaaliha acmaasheeda hagaagideedu ku sugnaaday ummaddu waxay ku liibaani kartaa acmaasheedoo noqoto acmaal saxiixa oo sharciga waafaqsan saasay ku liibaani kartaa wa salaaxa acmaalihaa ummadda acmaasheeda hagaagidda ay hagaagtaana fii sixati culuumihaa ummadda culuumteeda oo ilaah u soo dejiyey culumtaasu ansaxda wey camalkuna wuxuu sax ku noqon karaa cilmi saxiix ah. qofku markuu cilmi saxiixa barto a camalkiisu noqon karaa camal saxiixa wa sixata culuumihaa culuumta ansixideeduna fii an yakuuna rijaaluhaa raggas dadka soo rara rijaasha waxa looda ruwaadda dadka soo rara inay ahaadaan ayay ku sugnaaneen umanaa'a kuwa aamin ku ah fii maa yarwuuna waxay warinayaan ow yasifuuna ama ay tilmaamayaan culumtu say ku ansixi kartaa waxay ku ansixi kartaa ruwaadda soo naqlinayda inay aamin yihiin ah, oysan waxna ku daray waxaysan oqoon aysan lahayn waa sidan oysan ka hadlayn waxa yiqiineenna aysan khiyaanayn sidaasa cilmi saxiixa ummadda kusoo gaari kara inay um, rijaasha ruwaadda loola jeedaa dadka ruwaadahu soo warinaya adilada iyo diinka waa inay aamin yihiin markaasaa cilmi saxiixa la heli kara oo waxay soo warinayaan iyo wax ay tilmaamayaan waxay soo warinayaan waa adiladii waxa ay tilmaamayaanna waa xukunkii ah, waa xukunkii waxaan alla xalaalayn waa xalaal dhihin waxaan alla xaaraamtinimin waa inaysan dhihin waxaan alla waajibin waa waajib dhihin waxa ay tilmaamayaan iyo waxay soo wadeen daliilkana waa inaysan qiyaanin xukunkana waa inaysan qiyaanin oy labadaba iska ilaaliyaan faman taxadaa qofka ka hadla fi lcilmi cilmiga bikayri ammaanatin ammaano la'aan qofka ka hadla ammaano la'aan qofka ka hadla cilmiga faqad masa wuxuu ku taabtay alcilma cilmigii biqurxatin dhaawac ah, biqarxatin dhaawac dhe in yamsaskum qarxun faqad masa qowma qarx dhaawac uu ku taabtay ah. faqad masa alcilma cilmigii wuxuu ku taabtay biqarxatin dhaawacuu ku taabtay waa dhaawac wa wadaca wuxuuna dhigay fii sabiili falaaxi lumma ummadda liibaanteeda waddadii ku gaari lahayd xajara casratin simbiriraxa dhagaxeed dhagax ay ku taranturoobaanay ku simbiriraxdoon uu waddadii liibaanta u dhigay ummadda ah, maxaa ila waddo kaloo lagu liibaana ma jirto oo waddadii cilmiga ammaano aanuuna uga hadla خيان uga hadla dulmi uga hadla jawr uga hadla jawr ayuu uga hadla ah, beydkaaba sharxa waba inin dhigaa maa qaala rabuka weylu lilula sakaru bal qaala rabuka weylu lilmusaliin waba inin dhigaa shara soo ma marka waa nuucaas laa takhluu ka marnaame kooxaha kooxaha almuntamiyatu u nisbo sheegata ilal culumi culumta min ashqaasin shaksiyaal ka marnaame shaksiyaalkaasoo laa yadlubuuna alcilma cilmiga aan u dalbayn liyataxallow inay isku qurxiyaan biasnaa fadiilatin fadiilo midda ugu sarrayda dadka culuumta u nisbo sheegta oo waxbarashada iyo diinka ku dhex jira kulligood nadiif wada noqon mayaan qaar nadiifa waa ku badan yihiin qaar nadiifa oo ujeeddaday cilmiga u dalbayaan ay tahay inay ku sifoobaan fadiilada sare oo ah ilaahay riladiisa inay gaaraan inay ka mid noqdaan min a'imat diin kuwa saas inay ku sifoobaan cilmiga u raadina waa ku badan yihin laakiin haddana kuwaan saas doonaynaa jira oo dan kale leh magac ka raba cilmiga dhexdiisa maal ka raba kuwa ilmi ka maal ka raba kuwa magac ka raba kuwa mansab iyo kursi ka raba aa ku dhex jira dadka cilmiga baranaya kuwaas marka waa eber kuwaas ma dhici karto inay ammaano ku sugnaadaan oo ay ammaano wax ku keenaan laa taqluu ka marnaamee adawaa'ifu kooxaha kooxaha almuntamiyatu u nisbo sheegata ilalculuumi culumta min ashqaasin shaksiyaal ka marnaamee shaksiyaalkaasoo laa yadlubuuna alcilma cilmiga aan u dalbayn liyataxallow inay ku sifoobaan biasnaa fadiilatin fadiilo midba u sarrayda aw liyanfacu naasa dadka inay ku anfacaan bimaa carafuu waxa ay garteen oo min xikmatin xikmad dad waxaa laga hela dawaa'ifta aan cilmiga u dalbayn inay ku sifoobaan fadiilada sare oo ah ilaahay riladiis inay gaaraan min a'imati lmuttaqiin ka mid noqdaan aan cilmiga u dalbayn inay ummadda ku anfacaan xikmadda ay soo barteen dadaan u dalbayn ee dan kale u dalba ama maal ka raba ama magac ka raba ama mansab ka raba dad saasaa ku jira ama zanaadiqaah oo cadowba oo diinkan inay hadmi hadmu diinba ka rababa intaasaa ku dhex jirta amaalu haaulaai kuwaas marka iyo kuwa lamidka amaalu haaulaa'i kuwaas kuwa lamidka ah laa tajidu lmaanatu ammaanadu ka heli maydo fii nufuusihim nafyaalkooda mustaqaran meel lagu sugnaado meel lagu sugnaado klima marka naftoodu meel ammaana degtaa maba ku taallaba naftu ammaanadu waxay degtaa qalbi nadiifa ah. laakiin kuwan waa khaa'iniin marka meel ay ku sugnaato ammaanadu kama helaydo kuwaas mar wa amhaalu haaulaa'i kuwaas kuwa la midkaa laa tajidu alamaanatu ammaanadu ka heli mee fii nufuusihim nafyaalkooda mustaqaran meel lagu sugnaado falaa yataxarajuuna dhibsamayaan an yarwuu inay wariyaan maa lam yasmacuu waxaysan maqal ma dhibsanayaan waxaysan maqal haddii masale la weydiiyo isagoon oqoon waa iska tuurana saasaa la yidhi ma yaqaan in la yidhahdo ka cabsaan Ah. ystakuuna min الnaasi walaa ystakuuna min allah wahuwa maca ah. marka dadka yaysan ku dhihin ma yaqaan intaasaa meel weyn laah laakiin ilaahay agtiisa amaad ku ceebowdaa lama weyne lama weyne marka waxaysan aqoon u lahaynay tilmaamayaan marka maadaamaysan ammaano lahayn falaa yataxarawna dhibsamayaan an yarwuu inay wariyaan maa lam yasmacu waxaysan maqal oo daliilaysan maqal ay sheegaan daliilaysan maqal ay sheegaan ow yasifuu ama ay tilmaamaan maa lam yaclamu waxaysan aqoon u lahayn xubunaysan aqoon u lahayn oo yidhahdaan waxaas waa xalaal waxaas waa xaaraam waxaas waa waajib waxaas waa sunna qofkaas waa mubtade kaas waa sunni kaas waxa weeyaan waa daciif kaas waa fiqa inay xugun ridaan ama daliilaysan aqoon ay sheegaan sifadu waa xugunkii wa haadaa arrinkaas oo haadaada waa maxee dawaaifta culuumta u nisba sheegata inaan laga weynayn dad niyad xun oo maqsad xun leh inaan laga weynayn ah, oo laysku dhex jiro ah, dad khaainiina kadaabiina inay ku dhex jiraan waa arrintaas wahaadaa arrinkanu maakii weeye kaan aha yadcu mid ugu yeedha jahaabidata ahlilcilmi ahlulcilmiga kuwooda waaweyn ilaa naqdi rijaali rag inay ridiyaan rijaasha ruwaada loola jeeda rag iyo dumarka ruwaadda inay ridiyaan waa sababka ugu yeeray ah, oo la yidhahda kaas waa dajaal kaas waa daciif kaas xifdigiisa hataa waa sayulxifdi kaas waa wadaa soo uma jeedin waa sababka keenay ah, waa sababka keenay ee haddii wax alla waxa culumta u nisbo sheegtaa nadiif wada yihiin looma baahdeen aljarx watacdiilba looma baahdeen maba loo baahdeen ah, hadday wada nadiif yihiin laakiin sababkan wey sababka ugu yeeray jahaabidada waa culummada waaweyn Ah. sababka ugu yeeray ilaa naqdi rijaali ruwaad in la naqdiyo wa tamyiisi man qof in la sooco yusrifu ku xadgudbaa filqowli qowlka miman dad laga sooco yasuuquhu ku dhalaalinaa hadalka calaa qadri maa shay qadarkiis yaclam uu ogyahy in la kala sooco qofka hadalka ku xadgudba oo markuu wax warinaa ama xadiiska ku xadgudba ama xukunka markuu sheegaya ku xadgudba xugunu sheega waa xadgudba cadliga ilaalin ma intuu ogyahay ku ekaysan ma cadaaladda meeshay tahay ku ekayn ma kaasoo kaleeto marka oo xadgudbaya iyo qofka hadalka ku dhalaalina intuu ku ogyahay kana gaabin kana gudbin ma labadaas qof in la kala sooco in la kala sooco xataa aba xataa asbaxa kay asbaxa si ay u noqdaan dullaabu lcilmi cilmiga ardada dalbayaan calaa basiiratin oqoon kuwa uga sugan min qiimati maa shay qiimihiisa yaqra'uunahu ay akrinayaan waxa ay akrinayaan ardow si ay qiimeeda u gartaan hadalkan yaa xadiidkan yaa wariyey hebel hebel yuu ahaa hadalka waa ku xadgudbi jir ah, wuxuusan oqoonu sheegtaa lama qaato kan yaa waxaa leh sabti iqa ah oo mutqin ah hadalka waxna kuma daro waxna kama jaro waxa weeyaan waa intu ogyahu ku dhalaaliya waa hadal la aqbali karo kana yaale qofaan la oqoon run iyo been midu sheegay loo yaqan waa majhuul saddexdaasaa kalaamkii kala noqday marka saddexdaasuu noqday qiimaha marka ardaygu wuxuu akra waa yaqaan meelay u saaran yahi yaa wariyey hebel hebel waa la yaqaana lama qaado yaa wariyey hebel haa hebel waa dahab iyo ku dhaafin wuxuu sheegay yaa wariyey hebel lamaba yaqaan waa majhuul run iyo been midu yahay lama yaqaan ka gaabso waxa ardadu ay akraayaan ina kartaan hebel waa la jarxiyey waxaa la yidhi waa mubtadix yaa jarxiyey hebel maya hebel warkiisa lama qabto waa la yaqaana waa haali hebel waa mubtadec yaa jarxiyey hebel bis wey hebel hadduu jarxiyey caymo male waa la hubaa inuusan ka been sheegayn ah. waxa weya waxa ay aqraayaan qowlkan cidda tiriya yaqaaneen soo ma jeedid markaasay qofka mar haddii la sheego waa yaqaaneen hadalkaas qiimihiisa waa yaqaaneen waxay aqraayaan xataa asbaxa xataa asbaxa dulaabu اlcilmi kay asbaxa dulaabu اlcilmi si ay u noqdaan ardada cilmiga calaa basiiratin oqoon kuwa uga sugan min qiimati maa shay qiimihiis yaqra'uunahu ay akhrinayaan oo falaa takfa aysan ka qarsoonaan calayhim tulaabulcilmiga mansilatuhu mansilatu maa yaqra'uun waxay akhrayaan darajadiisa hadalkan meequu la qiimo egi inay gartaan waxa ay akhrayaan qiimihiisa oo maxay tahay marka qiimihiisa mansiladiisa min min alqaci saddexu noqona min alqaci in la gooyo bisidqi runtiisa oo lala yaa sheegay hebel waa qaci marka loo laabama hebel hadduu sheegay ow kadibihi aw ilqaci in la gooyo kadibi min kadibi hebel yaa wariyey hebel been waaye yaan la dhegaysan ardaygu marku meeshuu ku arkaba ma ku shakinayn yaa wariyey warkan yaa soo sheegay hebel khalaas kadaab wey iska da waxbaa ku falin ow rujxaani axadihimaa runta iyo beenta mid ka mid ah miisaan badnaantiisa calal aakhari midka kale uu ka miisaan badan yahay yaa wariyey hebel hebel sida badan waa asiiba laakiin marmaru wahmiya hebel sida badan waa gafaa marmar asiiba haddaan loo helin shaahid lama aqbali karo iiri labada midaa miisaan badnaana mar waxaa miisaan badnaana runta waxaa la hebel miyaa warahaa hebel waxa weya waa saduuq xifdina waa leeya laakiin yahiimun taaratan marmar xoogaa ismootiya xoogaa agasle taas waa la aqbala kara hebel yaa wariyey hebel hebel waxa weeyaan sida badan waa daciifo badanaa waa gafa wahmigiisaa badan haddaan loo helin shaahid lama aqbala marka fiiri labadooda mida miisaan badnaana runtii iyo inuu hadalkaasu been u badan yahy aw ixtimaalihimaa meeshaas waxa weeyaan ow mansilati intii mar kale kuugu soo celshay nusqooyinka gobol ow mansilati min alqaci bisidqi ow kadibi ow rujxaan axadihima cala alaakhari waa intii waa qalad waa nusqooyinka dabcadda waxa weya qalad ka dhacay wey aw ixtimaalihimaa ama runtii iyo beentiiba inay suurtogeli karaan calaa sawaain si sisiman tanna waa maxay waa majhuulka qofka aan loqoon wax wariyo qofaa wariyey qofka lamaba yaqaan waxaa lagu yidhi huwa majhuulun lamaba yaqaan waa sisimayin inay run yahay warkiisa iyo inuu been yahay waa kuu simantay ma kale taqaanin marka waa laga tawaaqufa Ah, waa laga tawaqufa waa laga tawaqufa marka cilmiga wuxuu rabaa ammaano cadli sidqi qofkaan intaas lahayn waa hoog ah. ah, hadda ka horna mar waa nagii sheegnay inanba maanta akrinaa hadalkii shekh islam ibn temiya hadal la yaab leh hadal la yaab leh ayuu leeyahay oo biyo dahab in lagu qoro astaahila waa talkhiisu kitaab اlistiqaaثa talkhiisu kitaab اlistiqaaثa oo loo yaqaano almacruuf biraddi cala اlbakriy dabcaddaanaan hayo wuxuu laba boqol konton iyo toddoba uga yaalla laba boqol konton iyo toddoba wuxuu yidhi sidaan isagoo ahlu sunnaha kuu sheegaya dariiqoodii wuxuu yidhi wa a'immatu sunnati waاljamaaca wa ahlulcilmi waاliimaan imaamyaalka sunnada iyo jamaacada ahlulcilmiga iyo iimaanka fiihim اlcilmu wاlcadlu wاraxma waxaa ku sugan cadaalad iyo cilmi iyo naxariis saddexdaas sifay leeyihin oy caan ku yihin saddexdaas sifay caan ku yihin fiihim alcilmu wاlcadlu wاraxma saddexdaasi caan ku yihi fayaclamuuna alxaqa aladii yakuunuuna bihi muwaafiqiina lisunna saalimiina min albidca waxay yaqaaneen xaqa ay ku waafaqsan yihiin sunnada ugana nabadgaleen bidcada wayacdiluuna calaa man kharaja minhaa walow dalamahum waxay cadaalad u sameeyaan dadka sunnada ka baxay oo ahlulbidac ah xataa ahlulbidac ayagu ha dulmiyeen laakiin ayagu ma dulmiyaan u fiirsada maxaa yeelay ma ahan diintu ciqaab adugu aad qof uga aarsan karto maaha waaad adugu maamulato mt ah, waa xukun ilaahi ah, waa xukun ilaahi ah ahlu suna waljamaaca lagu yaqaan waxaa lagu yaqaanaa xataa qofka sunnada ka baxee mubtadica ah bidcoolaha ah cadaaladay u sameeyaan hadduu dulmiyona ma dulmiyaan u fiirsado hadduu dulmiyo isagu ayagu ma dulmiyaan ahlu suna waljamaca saas wuxuu yidhi kamaa qaala tacaala waa sida alla yidhi yaa ayuha اladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaءa bilqist waxaad noqotaan dad cadaaladda u taagni badan ilaahay dartiis ugu taagan cadaaladda ilaahay dartiis dad ugu taagan bilqist dad markhaati kaco ilaahay dartiis u markhaati kaca walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu yaysan idinku xambaarin qolo aad u cadhaysantihiin weliba gaala gaalo aad u caraysantihiin ood ciil badan u qabtaan calaa anlaa tacdilu inaadnaan cadaalad samayn ku ambaarin yaynu ku xambaarin hadda waa gaale ogow oo weliba loo caraysan yahay cadaalad u sameeyo yaynu ku xambaarin inaad cadaaladda ka tagtaan maxaa cadliga markaad ka tagto waa dulmi iyo kadib qof ay bannaanta in la dulmiyaana ma jiro gaal iyo muslimina kuma bannaan inaad dulmiyo beentuna kuma bannaan soo ma jeedo icdilu huwa aqrab litaqwa ilah war cadaalad sameeya iyada all kacabsiga udhow all ah, kacabsiga iyada u dhow wayarxamuuna alkhalqa fayuriiduuna lahum alkhayra wاlhudaa wاlcilm ahlu sunna waljamaaca khalqiga waa u naxariistaan waxay la rabaan khayr iyo hanuun iyo cilmi saas daraaddeeda hadday arkaan qof qaldamay waa ka naxaan shaydaankuna qof qaldama markuu arkuu farxa ah, ayaguna markay arkaan qof wax ka qaldameen waa naxaan maxaa le wanaagay la rabaan qof toosa markay arkaanna waa farxaan walaa yaqsiduuna shara lahum ibtidaa'an dadka shar lama rabaan oo lama doonayaan soo ma jeedi laakiin qofka muftariga ah mubtadica ah calaamadiisu waxay tahay haddii qofka khasmigiisa ama cadowgiisa ama doodu ka dhaxaydo qaladkiisa hadduu arko sida shaydaankii waxa weye ayuu u farxa inuu haadowa ku sigana uu le farxad badana isagoo qaldamayan arko waa kan halkaanay ku duubantaha isagoo qaldamay Ah, waa shaqo shaydaan soo ma jeed marka waa xisbu shaydaan wuxuu yidhi bal idaa caaqabuuhum wabayanuu khadaahum wajahlahum wadulmahum kaana qasduhum bidalika bayaana alxaqi waraxmat alkhalqi walamra bilmacruuf wannahyi can ilmunkar marka ahlu sunna waljamaaca ahlubidaca ay ciqaabayaan oo say u ciqaabayaan say u ciqaabayaan khaladkooda caddaynayaan ku been abuuran wax ku dari mayaan wax ku siyaadi maayaan qaladkooda markay caddaynayaan jahligooda caddaynayaan dulmigooda caddaynayaan ujeeddadoodu waa xaqu inuu cadaado makhluuquna ay naxariistii alle helaan ilaa xaqu haddii uusan cadaan ummaddu cadaaba heli dadkaa baadiyooba si ummaddu ay naxariistii alle u helaanay u hadlaay ee maahan qofkan ka aarso iyo ceebe iyo fadeexee wanaagay dadka farayaan xumaantay ka reebayaan waxay rabaan wa an yakuuna diinu kulluhu lilaah in diintoo dhan allah u sugnaato wa an takuuna kelimatllahi hiy alculya iyo diinka alle inuu kor noqdo falmu'minuuna ahlu sunnati waljamaaca hum yuqaatiluuna fii sabiili illah ahlu sunna waljamaaca carabka markay ka hadlayaan gacanta markay ka hadlayaan xoolahooda markay bixinayaan waxay u dagaalamayaan diinka alle inuu kor noqdo waman yuqaatiluhum yuqaatilu fii sabiili daaquut qofka ka soo horjeeda ahlu sunna waljamaacana jidkii daaquutka ku dagaalama waxay ka kala mid yihiin abubakr الصidiiq maca ahli ridda cali bn abi aalib maca alkhawaarij اlmaariqiin wa maca alghulaati wالsaba'iya cali bn abi aalib markuu khawaarij la dagaalamayey iyo markuu raafidada saba'iyada la dagaalamayey booskaas kale wey ahlubidcu booskii saba'iyaday joogaan iyo khawaarijta ahlu booska caliyay joogaan abubakr ahlu la dagaalamayey ahlu dariiqii abubakaray joogaan ahlubidcuna booskii riddaday joogaan macnaha nooc xagga dalaalka ayay ka shabahan wey ee dhammaanay murtadiin yihiin ma loola jeedo markaasuu yidhi faacmaaluhum khalisatu lilaahi tacaala muwaafiqatun lisunnati waacmaalu mukhaalifiihim laa khaalisatu walaa sawaab ahlu sunna waljamaaca amaashoodu alla ay u barax la'da allaa loo barax tiray allay khaalis u tahay sunnaday waafaqsan tahay kuwa ka soo horjeeda acmaashooduna khaalisna maahan ujeeddaa laga leeyahy danaa lagu gaara kooxaa lagu dhisaa ururaa lagu difaaca sawaabna ma aha oo xaqi ma waafaqsana bal bidcatun watibaacu lhawa waa bidco iyo hawa la raacay sidaas daraaddeeda loogu magacaaba uu yidhi ahlulbidaca ahla alahwaa hadal dheer oo layaab badan oo qiimo badan uu sii waday adilo aad u badanna wuu keenay oo ilaa uu yidhi falihaada kaana ahlu اlcilmi wasunna laa yukafiruuna man khaalafahum wain kaana dalika almukhaalifu yukafiru ahlu sunna waljamaaca ahlulcilmi wasunna ma gaalaysiiyaan qofka khilaafa hadduu rabo asagu ha gaalaysiiye isagu waa gaal ha yidhaahdeen ayagu ma yidhahdaan waa gaal ma yidhaahdaan maxaa yeelay lianna alkufra xukmun sharciyu xukun sharciya wey gaalaysiintu maaha wax adugu aad leedaad wax ku ciqaabi karto oo qof uga aarsan karto maaha waa xukun sharci ah falaysa lilinsaani an yucaaqiba bimili qofka insaanka xaq uma leh haddii lagu ciqaabo oo laydha gaalaa tahay inuu isagoo kale ku ciqaabo oo yidha adaa gaala ma u xaq uma laha markaasuu yidhi kaman kadaba calayka wazana biahlika qofkii adiga been kaa sheega ama eelkaaga ka zinaysta laysa laka an tagdiba calayhi watasliya ahli kuuma banaana inaad been ka sheegto amaad eelkiisa ka sinaysato kuuma banaan kugu banaanaane maxaa yeel ln alkadiba wa zina xaraamun lixaq illaahi tacaala zinada iyo beenta ilaahay baa xarimay haddii qof adiga kugu dulmiyey adigu ilaahay weyne xaqiisa kuma xadgudbi karti kuma xadgudbi karti markaasu wakadalika takfiiru xaqu lilah falaa yukafaru ilaa man kafarahu allah rasuul gaalaysiintu waa xaq alla kaliyuu leeyay qof allah iyo rasuulkiisuu gaalaysiin qofaan lama gaalaysiin karo haba ku gaalaysiin ma gaaraysiin karta adu awood umali haddaad diin leedahay oo diinta aad waxa weeye ilaashayda wey hadal dheer wey ilaa laba boqol iyo konton iyo sagaaluu sii wada marka ahlu sunna waljamaaca fiihim alcilmu wاlcadlu wاraxma saasaa lagu yaqaana ammaanay leeyihi alaslu aali waalaauun asalka soddon iyo saddexeeya asidqu waa runta waa runta sidqu lahjati alslu ahaali waalaauun asidqu sidqu lahjati hadalka runtiisu cinwaanulwaqaar waa haybadda calaamadda lagu garto qofkaanu inuu yahay qof haybad leh calaamadda lagu garto wey wa sharafu nafsi waa nafsadda sharafteedii wa naqaa'u sariirati waa caqiidada saafinimadooda qofka haddii hadalkiisa run uu yahay oo been uusan marna ku leexanayn waxay ku tuseeda qof degan oon fudayd ku jira inuu yahay waxay kutusaydaa qof nafsadiisu sharaf leeda inuu yahy waxay kutusaydaa qof qalbigiisu islaxsan yahay inuu oo waxa qalbiga ugu jira ay wax fiican yihiin ah, sariiradu waa waxa qalbiga ku jira wa sumuwu lhimmati waa himadda saraynteedii qofka carabkiisa waxaan runahayn aan ka sheegay waxay tusaydaa in himadiisu saraydo ma ahan qof wax yar dalbaya qof magac raba ama maal raba ama kursi raba ma waa qof meel sare raba oo raba ilahay agtiisa inuu ka gaaro min amati mutaiin inuu ka noqdo ah, min aimati mutaiina kidbi laguma noqdo waa qof wax weyn raba ee aan maal iyo magac iyo mansab rabin qof haddaa aragto runta aan ka leean aan ka leexanin wa rujxaan اcaqli waana caqliga miisaan badnaantiisa qof run badan haddaad aragto caqligiisu waa badan yahi maxaa yeelay caqli waa waxa xumaanta iyo wanaagga lagu kala garto waa waxa lagu kala garto dhibka iyo dheefta wax ka dheef badan runta lama arko beentana wax ka shar badan lama arko marka qofka runlowga caqligiisu waa miisaan badany beenaalaha caqli male dadkuba ha u garteen wax caqli badan oo makri badane laakiin caqli ma hayo wax caqliya ma hayo wa rasuulu lmawadati waa kalgaclada keeda lasoo diray maca alkhalqi makhluuqa la jirkiisa intaas ilaahay agtiisu uga gaaraya qofku himad sare weynan iyo qiimo makhluuqana waa ku jeclaadaan qofka runlowga makhluuq waa jeclada ah, kalgacalo lasoo diray wey wa rasuululmawadati waa kalgacalada keeda lasoo diray maca alkhalqi makhluuqa la jirkiisa qofka run marka lagu barto dadku waa jeclaadaan fiican wa sacaadatu ljamaacati waana ummadda liibaanteedii maxaa yeelay marka run la sheego diin rumaha ummadda soo gaaraya waa liibaantii jamaacada wa siyaanatu diyaanati waana diinta ilaalinteedii runta marka qofku diinka wixii uusan oqoon yihaa ma aqaan wuxuu yaqaana run ka sheego waa liibaanta ummadda waana diintii waardiyadeed iyo ilaalinteedii walihaadaa sidaas daraaddeeda kaana sidqigu wuxuu ahaaday farda caynin fardu caynu noqon runta waa fardu cayn maa fardulkifaa'i qof walba faradu ku yahay fa yaa khaybata man alla qof hooggiisa faradda ka gaabiyey fiihi sidqiga qofkaas hooggiisiiyo waqtigaagii waa la joogaahe kaalay wey fa yaa khaybata man faradda fiihi haada awaanuki faxduri wey hooga dadka runta ka gaabiyo hooggiisiiyo waqtigaagiyaa la joogaa wey waman facala qofka sameeya oo kidbiga sameeya waman facala tafriid fi sidq waman facala qofka sameeya ay tafriida fi sidq gaabin runta laga gaabiyo faqad massa wuxuu qofkaasu ku taabtay nafsahu nafsadiisa iyo wa cilmahu cilmigiisa biadan dhib qofkaasu naftiisa iyo diintiisaba iyo cilmigiisiiba dhibaato ku taabtay qofkaas dhibaato ayuu ku taabtay qofku beenta wuxuu isleeyay waa ku badbaade laakiin haddii been lagu badbaadaa runtaa ka badbaado badan xaala haddaad beenta marmar xataa naftu ay been kuu sheegtood marmar ku fakato mar dhow waa kashifmi ah, markaasaad fadeexoobi laakiin runta badbaadadeedu waa cirib wanaagsan tusaalena waxaa kuugu filan nabigeenna suuban sala allahu calay waslm qaswatu tabuuk markii uu aaday munaafiqiin badana ka hareen laakiin saddex saaxaabiyun ayagu munaafiqiin ahayn oo saxaabo wanaagsan ah kacb ibnu maalik hilaal ibnu umaya muraarat ibnu rabiica saddexdaas saxaabi waa ka hareen shaydaana soo weeraray markii nabigii waa soo laabtay la yidhi been sheega ha been sheega nabigu daahirkiinaasuu fiirinaa daahirkiinaasuu fiiraa waa idiin ducaynaa ah, saasaan alla idinkugu dembi dhaafa dadaaba u sheeg sheega saas yidhi laakiin maadaama ay saxaabo ahaayeen oysan munaafiqiin ahayn waxay yidhaahdeen haddaan nabiga u been sheegno qalbiga alla og nabigana alla la hadlo se uma jeedin mar dhowaan fadeexoobayna ducada nabiguna waxba noo tarime munaafiqiin haddaan u fiirso intaasay gartay rumaan sheegayna munaafiqiintii waa u yimaada nabiga haye maxaad la hadl rasuulka alla cudurdaarkaasay haystay kaasay haystay haye allah kuu dhaafo or iskata Ah, mid kale imaana rasuulka allow tees ay keeray hedo koo ay hedo kaasay hedo intaasoo dhibaato ay haysato saasaan u bixi waaye haye allah kuu dhaafo iska ta ayag waa yimaadeen maxaad u harteen rasuulka alle wax cudurdaara maanaan lahayn in alla intii kale oo cudurdaarka sheegato been layaalka ahaa haa haye allah in indhaaf orda iska tag aa loo dooya u tarin kuwaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam cudurdaar maan lahayn haa sooma waa in laga laga aamusa wy oo la godoomiya ayaga dhan maxayna dembigay galeen nabiguna waa godoomiye waa ka aamusa qofna salaamina saxaabadu siday diinta u ilaali jireen u fiirso maahan haddii la arkaayo taasu diin ilaalin maaha marka loo jeedi marka laga maqan isku sidii u ilaali jireen waxaa dhacday kacbu bnu maalig wax la hadla markuu waayey uu beer uu ku jiro ina adeerkiis abuqataada uu derbigeeda ka booda markaas u gala keligood ilaahay maan aadnim u jeedo waa u la hadlo asalaamu calaykum shub isma laha waa ina adeerka weliba aada isku jeclaayeen hadda cidna idiima jeedo maya maxaa yeelay cidda diinta waxaa loo ilaaliya allaha ku daalacanay qofku hadduu dad iska ilaalinayo diin ma ilaaliyo waa inuu allah inuu daalacana ku xisaabtama markii dambuu yidhi abuqataadow ilaahaan kugu dhaashay sow ma ogid inaan ilaah iyo rasuulkiisa jecela taasuu yidhi ilaahay baa og intaasu hadalka yidhi allahu aclam wey markaasu inta ilinu ka daato iska cararay haddana gaala sbasar u soo diray warqadda runtaa oo maraykanka lagu aado annaga qabiilkayagu waa yaryahay laf yaraan nahay waana laku tuntay qabaa'ilka waaweynana baaba'shay hadda kuwii wax baaba'shay hadduu yahay saas u hadla kuwii xataa dadka laayey oo dadka ku tuntay saas u hadla markay gaalada rabaan kulli annaga jufa yar aan nahay waa meesha xoogna kuma dhihin beelaha hubaysanna ma nihin waana nala dhameeyey waa nala baaba'shay markaasaa gaalku warqadkan usoo diraa <laughs> warqadaasoo kalea loo soo diray kacb ibn maalik in boqoraha warqad usoo diray oo yidhi saaxiibka adduunku gooyey annaga ku xidhiidhayn noo imow warqadaas markay u timaado soomaalidu maxay say u arkaan farxad oh. farxad weyna maanta gaal warqad ii soo diray maraykanan u socda laakiin kacb ibn maalik markii loo soo diray murugadii hore waa uga darnaatay wuxuu yidhi ma maanta gaal i haweysta inna lilaahi wa inna ilay oo yidhi anaa kuu gargaara ku gacan qabaa anaa ku magan gelina maalmaantugaan iyii ta saas u qaaday warqadii dab ku rid tinaar ku rid soma jeedid waa gulay afartan habeen marka la mara oon wax la hadlaa la arag wax la hadla uu nabigu yidhi haddana inta cidiray yidhi islaamaha ka fogaadeen islaamahoodii ay weheshaayo la hadlaayeen islaamaha ka fogaadeen kacab ibn maali wuxu maxaan sameeye ma furaa markaasuu kolleyba rasuulku wuxuu soo yidhi islaamta ka fogaad markaasuu ilxaqi ahli biahlik orod ehelkaaga u tag islaamta keligiisuu noqday toban maalin oo kala ku darsantay konton markay marayaane farj alla furay markaas alla wuxuu soo dejiyey aayado qur-aan oo salaada faradka lagu tukaa oo sunnada lagu tukaa oo la akrina oo qofka jiran lagu akrina ilaa qiyaamu saaca waa la akrina aayadahaas oo ilaahay weyna farajka ugu furay oo sheegayda wanaagooda soo ma jeeda saas alla ugu abaalgooda laakiin kuwii beenta sheegay oo haa haye dembigina la dhaafa socdo kuwaas maxaa ilaah yidhi markii farajoodu soo degay iyaga yaxlifuuna lakum litardaw canhum fain tardaw canhum faina allaha laa yarda can ilqowmi alfaasiqiin way idiin dhaaranayaan inaad raalli ka noqotaan haddaad raalli ka noqotaan qoom faasiqiina wey ilaahayna raalli ka noqoma fiiri runtiiya badbaadaday noqota laakiin kacab ibn maalik yidhi ilaahay runtuu nagu badbaadiye ilaahay weynaa shukriga aan uga shukrina badbaadadaan waxaa ka mid ah inaana weligay been sheegin ah marka runtu waa badbaado run ah, waa badbaado run ah waa badbaado run ah runtu qofku waa inuusan marna isdhihin beenaa badbaado leh ah, runtu waa dariiqa jannada calaykum bisidq fa sidqa yahdi ila albir wa ina albira yahdi ila aljanna wma yazaalu rajulu yasduqu wayataxara sidqa xataa yugtaba cinda allahi sidiiqa waiyaakum walkadib faina alkadiba yahdi ila alfujuur waina alfujuura yahdi ila annaar wma yazaalu rajulu wayataxara alkadib xataa yugtaba cinda allahi kadaaba marka runtu waa dariiqa biriga birigu waa dariiqa jannada qofku beenta hadduu iska day waayo ilahay agtiisa kadaaba looga qora kadibna waa hooga in allaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar waa u dhammaatay soo ma jeedid been runtu waa dariiqa biriga birigu waa dariiqa jannada soo ma jeedid qofku hadduu runta iska dondoono carabkiisa ka ilaaliya beenta ku dadaalo runta inuu laasimo ilah yagtiisa marka dambe maxaa looga qorayaa sidiiq sidiiquna daraqada darajada nabiyaalka ku xigta sidiiqiinta lagu qoraya fa ulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiin halkaasaa lagu qoraya hadduu beenta laakiin fududaysto maanta mid ka tuura beri mid kale ku kaftan bis marka dambe kadaab aa loo qoraya kadaab marka qofku in aad iskaga ilaaliya qaala awsaaciy wuxuu uhi raximahuullah tacallam baro asidqa runta qabla an tatacalama alcilma intaadan cilmiga baran cilmi intaadan baran runta baro runta baro wa qaala waki wuxuu ihi raximahullah haadihi sancatu sancadan waa cilmiga laa yartaficu kuma kor noqdo derajo kama gaaro fiiha dhexdeeda ilaa saadiqun qof run low a maahna qof kale derajo kama gaaro ilaahay derajo kama gaarsiiyo waa noocaas fatacallam baro raximaka allah ilaa ha kuu naxariistay asidqa runta qabla an tatacallama alcilma cilmiga intaadan baran wa sidqu runxaa laydhaah sin runxaa laydhaah waa kana fiiri daabitkaas ahlu sunna waljamaca agtooda ka leeda runta wa sidqu runtu ilqaa'u lkalaami waa hadalka in loo rido calaa wejin qaab mudaabiqin waafaqsan lilwaaqici sida xaqiiqadu ay tahay iyo walictiqaadi qofka sheegaya labadaas markay hadalku waafaqaan la yidhahdaa run xaqiiqada waa inuu waafaqa hadda iyadoo maalin haddaad tidha waa habeen xaqiiqadii ma waafaqsana suma ah. haddaad tidhahdo qof ahlulbidaca waa ahlu sunnu xaqiiqadii ma waafaqsana waa been qofkii ahlu sunnadaha haddaad tahay waa ahlubidacna xaqiiqadii ma waafaqsana waa been shaygii xalaasha ahaa haddaad xaaraam tidha xaqiiqadii ma waafaqsana waa been waxaa la rabaa kow horta shaygan in aad hadalkaa xaqiiqada waafaqsan yahi labo waa inaad adiguna aaminsanta hadduu shaygu xaqiiqada waafaqsan yahay laakiin adugu aadan aaminsanayn beenaa la yihahda run maaha qof ahlu sunnaha fiican aada xoogaa shaxaad ka rabtaa markaasaad tihi ahlu sunnata ilaahay baa diinta kuugu gargaaray adugu naasir sunnaata waxaadna isleedahay waa ibliis ma aaminsanin adugu mubtadic wey islaaba beenaalaadka marka markaad leeda waa ad fiicantay beenaad sheegi adug hadda qofkuna waa fiican yado maxaa ma aaminsanid adig laba shay waa in laisla helaa hadalku waa inuu xaqiiqada waafaqsan waafaqsan yahay aduguna waa inaad ku sheegaydo ood in ood sidaas aaminsanta waa inaad aaminsanta labadaas marka la isla helaa run la yidhaahda fasidqu runta fasidqu runtu min dariiqin waaxidin hal dariiqu ka ahaada waa in arintu xaqiiqada waafaqsanta waana inaad adigu aaminsanta halkaas dariiqu ka yimaada amaa naqiidu runta waxa ka soo horjeeda oo ah kadibka amaa naqiidu runta waxa ka soo horjeeda alkadibu beenta ah fa duruubun waa nuuciyaal wa alwaanun waa midabo wa masaalikun waa wadooyin wa awdiyatun waa waadiyaal yajmacuhaa waxaa kulmina alaaatun saddex beentu ayadu tiradii ka bato laakiin saddex aa lagu soo khulaaseeya oo kulmina kadibulmutamalliqi kii isjeclaysiinaya beentiisa kii qofka isjeclaysiinayey kii qofka isjeclaysiinayey beentiisii wa huwa kadibulmutamaliqa maa shay weeye yukhaalifu khilaafsan alwaaqica sida jirto xaqiiqadaa iyo wal ictiqaadda siduu aaminsan yahi labadaba hadalka uu sheegaa xaqiiqada waa khilaafsan yahi asaguna waa ogyahi inuu khilaafsan yahi ma aaminsana hadalka uu sheega waa beenmar wadaalika miaalkii kaman yatamallaqu waa qof isjeclaysiina liman qof yacrifu uu yaqaan faasiqan xaal uu yahay oo mubtadican xaal uu yahay qof uu yaqaan oo uu aaminsan yahay inuu faasiq yahay ama uu aaminsan yahay inuu mubtadic yahay qofkuna waa yahay sida qof saasuu dan ka raba maalan waa boqor waa wasiir waa qof madaxa waa qof taajira danuu ka raba wuxuuna og yahay inuu faasiq yahay waa faasiq qof ama waa mubtade asaguna saasuu aaminsany ah, fayasifu wuxuu ku tilmaama bilistiqaamati toosnaan markaasuu leeya maasha de qof fiicana tahay adiga nin fiicano akhlaaq fiicanoo diin fiicano maasha allah tahay fiika kada wa fiika kada haas dhowr sifan kugu arkay waaba la yaaba ah, uu leey marka waxaa la idhaha kadib lmutamalliq mhm. badanaaba dadka boqorada iyo madaxda iyo hantilayaalka iyo dadka wax ka doonaya aa ku dhaca sida badan waa nacasnimay tuseen nacasnimo ayay tuseen waana nuuc nifaaqa ka mida soo ma jeedid kadibulmutamaliqa la yidhahda subxaan allah waxa weeye nacasnimada qofka nacaska oo daciifka ah oo qalbigiisu daciifka yahay aabbadana waxaas ku dhaca waa arin khatar ahaani wa kadibu lmunaafiq munaafaqa beentiisa wahuwa kadib lmunaafiq maa shay wey yukhaalifu khilaafsan alictiqaada qofku wuxuu aaminsan yahay wa yudaabiqu waafaqsan alwaaqica sida xaqiiqada xaqiiqadu waafaqsan yahy kalmunaafiqi sida munaafiq oo kale munaafiqaasoo yandiqu ku hadlaa bimaa hayga bimaa hadalkii yaquuluhu ay dhahayaan ahlu sunnati ahlu sunnati walhidaaya dadka ahlu sunna waljamaca xaqa ay sheegi jireen u sheega mana aaminsana ma aaminsana wuxuu leeyahay ilaahay kaliya in la baryo weeye waa xaq diin kaalla in lagu dhaqmo weeye dawo kale ma leh ummaddaanna islaax kale uma sugnaan ilaahay kitaabkiisa maahane mana aaminsana waxuu is leeyahay ummadda waxaa la haray ah, kitaabka ummaddaas kitaabkaa la haray isleey ah, laakiin meesha wuxuu ka dareemay dadka markaas wuxuu la hadlaa dad oo diinta is-aaminsan inay yihiin ah, dad diinta aaminsan markaas wuxuu leeyahay ummaddan horumar uma sugnaan nabadgelyo uma sugnaan xisa uma sugnaan ilaa kitaabka ilaahay maahan bule mana aaminsan beenaala la yidhahda hadalka uu sheegay fiiri xaqiiqada waa waafaqsany ummadda ciise ma u sugnaata kitabka alle waxaan ahayn hadalku xaqiiqda waafaqsany laakiin waa been xaa loo leeyay de isagaan aaminsaneyn ah, qur-aanka fiiriya munaafiqiinta idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka la rasuulu اllah ah, idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu waxay dhahan waxaan qiraynaa inaka larasuulula inaad rasuulkii alle tahay maxaa ilaah yidhi wallaahu yaclamu inaka larasuuluh wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun iiri ilaahi weynaa subxaana wa tacaala waa ogyahay inaad adugu rasuulkii alle tahay oo hadalku xaqiiqada waa waafaqsan yahy laakiin ayaga munaafiqiinta ilaahi weynaa wuxuu markhaati ka yahay inay been sheegayaan halkay beenta ka sheegeen beenta waxay ka sheegeen nashhadu shahaad xaa la yidhahdaa aclamu wa uqiru wa uclimu ligayri aniga waa oga waana aaminsana dadka kalena waa ogeysiina saas wey shahaadadu iyagu marka ma qirno nashhadu waa qiran nahay wey qalbigaan ka qiranna cilmigaan u leenahay qalbigana waa ka qirannahay dadka kalena waa ogeysiinayna wey nashhadu marka beenay sheegeen ma qirno iyagu marka kadib lmunaafiqa la yidhahda kadib lmunaafiq aلثالث wakadib اlhabiy waa doqonka amase baalka sawirkaa beentiisa bimaa shay uu been ku sheegaya yukhaalifu khilaafsan alwaaqica sida xaqiiqadaa wa yudaabiqu waafaqsan alictiqaada sida oo uu aaminsan yahi kani waa iskan doqon sawira sawirka loola jeedo midka aan mukalafka ahayn laakiin waxaa loola jeeda qof aan wax si saxa wax u fahmin waa asagu siduu aaminsan yuu sheega laakiin siduu aaminsan yahan sax ahayn ah, sida uu aaminsan yaha qaldan waa been siduu aaminsan yuu sheega bimaa shay ayuu been ku sheega yuqaalifu khilaafsan alwaaqica sida xaqiiqada wayudaabiqu waafaqsan alictiqaada siduu aaminsan yahay kaman yactaqidu sida qofka aaminsan salaaxa suufiyin suufi inuu wanaagsan yahay mubtadicin bidcoole ah fayasifu wuxuu ku tilmaama bilwilaayati inuu wel ilaahay qof baaini ah baaini ah oo xuduudda alleba ku tumanaya xuduudda alle ku tumanaya maydka dadka tuuga leh isagu hor boodaya oo wuxuu leey wel ilaahay soo daahiray wey waana aaminsan yahi saasay lata isaga ah, saasay lata qofkii qaldanaay qaladkiisuu aaminsan yahay uu isleey waa ku saxayn markaas isleey waa wel ilaahay soo daahira hmm. wel ilaahay soo daahira war haddee qaadka xuu cunaya maya maya baabkiisu baab kale waa isku baab ma tiidin baabkiis waa baab kale oo naagaa islaamid u fulfuulaan maya maya isaga baab kale wey baabkiis baxurbaxuur waay lama galo boqol naa iska fuli kara caaw isaga baabkiis waa baab kale hmm, weli ilaahay wey maxaad ka fahmeed adugu adiga baabkaa waa cilmi daahir cilmi daahirka afartan agood mis kaliyu ku banaanaya taqaan adugu ninkan baabkiisu baab kale way baab kale waay lama galo caalim hortiis banaan hmm, caalim hortiis banaan say u banaanaane adoommadu ka mid yahay se hortiis u banaanaane marka waa everyway waa everyway wa bilcagsi waxaa la mida waxa weya ahlu sunnihiiyo mubtadic u yaqaana qofka ahlu sunnaha ahlu xaqa ahaa wuu leey waa mubtadic waa mufsid waa khaariji waa murji waa maftuun waa fidnaysan yahay ahlu sunnihiiyo mubtadic u yaqaana waa beenaale Ah, maxaa hadalkuu sheega xaqiiqadu khilaafsanya soo maa lakiin isaga waa aaminsan yahin qofka ahlu sunnaha inuu fidnaysan yahi waa abi alilaawo ah, wey alilaawo wey so uma jeedid waa calilaawo falzam eh, laazim aljaadata wadada toosan laazim wadada dhexbartankeeda lana jaadada falzam laazim aljaadata wadada dhexbartankeeda asidqa acni waxaan ujeedaa asidqa runta runtaan ujeedaa falaa tadqad ha ku ciriirin calaa akadi lisaani carabka salkiisa walaa tadumma ha isku qabanin shafatayka labadaada faruuryood walaa taftax ha furin faaka afkaaga naadiqan xaal aad ah kii hadlaa ilaa calaa xuruufin xuruuf inaad ku hadasha maahane xuruuftoo tucabiru cabirayda can ixsaasika dareenkaaga dareenka asaadiqi runka sheega filbaatini qalbiga فلا tadqad ha ku ciriirin laa tudayiq ha ku ciriirin calaa cakadi lisaani calaa asli lisaani carabka asalkiisa walaa tadunna ha isku qabanin shafatayka labadaada faruuryood walaa taftaxa furin faaka afkaaga naadiqan xaalatay midka hadlaa ilaa calaa xuruufin xuruuf inaad ku hadasho maahane xuruuftaasoo tucabiru cabirayda can ixsaasika dareenkaaga dareenka asaadiqi runka sheega fi lbaaini qalbiga afkaagaasa kala qaadin ilaa qalbigaaga waxaad ka aaminsantao saxda adoo sheegaa maahan kalxubi jacaylka waxaad jeceshahay waxaan ahayna dhihin waa jecel walbuqdi nacaybka ow ixsaasika dareenka taas waa qalbiga marka waxaadan nibcayna dhihin waa nibca ow ixsaasika ama dareenkaaga fi daahiri daahirka ah waaad daahirka ka dareentay tii hore jacaylka iyo bukdiga qalbigo daahirkana waa maxay waa shanta dareemo wey kaladii sida kii oo kale way daahirku tudrikuhu ay gaaraydo haleelaydo alxawaasu dareemayaalka alhamsu shanta asamcu maqalka waalbasaru aragga washamu urka wadawqu dhedhanka walamsu taabashada shantaasalee dareemayaalka shanta dhammaan dhawaaqow dhegtaa lagu dareema nukusha iyo muuqaalka ishaa lagu dareema carafta iyo urka karka sankaa lagu dareema dowqa waxaan waa xaraar iyo waa qaraar waxa wayaan carabka dhedhanka lagu dareema waxaana waa jiricsan iyo adag yahayna taabashadaa lagu dareema fa qofka runta sheega laa yaquulu ma yidhaahdo axbabtuka waa ku jecela walxaal huwa mubqidun uu kuu cadhaysan isagoo kuu cadhaysan kudhimaa waa ku jecel munaafaqiin wey haddii ka walaa yaquulu ma yidhaahdo samictu waxaasaan soo maqlay walaal huwa lam yasmac uusan soo maqlin wahaakada saas ku wadade wuxuusan arag ma yidhahdo waa ark wuxuusan maqal ma yidhah waa maql wuxuusan urin ma yidhah waa uriye wuxuusan dhadhamin ma yidhah anaa dhadhanshay wuxuusan taaban ma yidhah anaa taabtay qofka runlowga ah, xaqiiqada waaqica waafaqsan qalbigana uu ka rumaysan yuu ku hadlaa waxdar ka digtoonow an taxuuma inaad inay wareegto xawla kaareerahaaga addunuunu malayaalka oo fataquunaka ay ku qiyaamto alcasiimatu go-aanka fii sidqi lahjati hadalka runtiisa la go-aansado oo fatusajala lagugu qoro fii qaa'imati اlkadaabiin beenbadanayaalka diiwaankooda malaha waxa weeyaan dunuunta inay kugu hareeraysato iska ilaali waxbaad rabta inaad ka hadasho may saas daa tira dhibkaasa kaaga imaana runtiyaad ka leexane marka wax kalead raadine malayaalkaasay kuugu wareegayaan kadaaba lagu qora haba leleean ha leleexanin ha shakinin hana cabsanin waxdar ka digtoonow anta xuma inay ku wareegto xawla kaareerahaaga adunuunu malayaalka baa runta sheegto saasaa imaana saasaa sheega khalaas marka maxaa imaanaya inaad aimadii azimo la-aan noqoto ood runta aad ku dhiiro weydo oo fata fatakuuna ay ku qiyaamto alcasiimatu go-aankii fii sidqi lahjati hadalka runtiisa la go-aansado oo fatusajala markaas dambe lagugu qoro fii qaa'imati اlkadaabiin been badanayaalka diiwaankooda wa dariiqu damaani dariiqa oo damaanadda ah oo kuu damaanad qaadaa lihaadaa sidqiga dariiqa kuu damaanad qaadi kara inaadan marna been sheegin oodan ka leexleexan runta idaa naasacadka markay kula doodo nafsuka nafsadaada bikalaamin hadal markay kugula doodo kalaamkaasoo bikalaamin hadal markay kugula doodo kalaamkoo hayri saadiqi fiihi aadan run ku sheegayn waxay ku leedaha runta ka lex markaan beenta sheeg maxaa yeele intaasoo dhibaataa kuu imaanee maslaxada maanta beentay ku jirtaa maanta mafsadaad uga badbaadee waxaasay naftu kuu akreen dersigaasay ku siine markay naftaadu waxaas kuu sheegto an taqharahaa nafta inaad qasabto wey waxa kuu damaanad qaadi kara runta an taqharaha nafta inaad qasabto bidikri mansilati sidqi runta derajadiisa sheegiddeed aad ku qasabto derajada runta lagu gaaraad u sheega naftaada calaa nafey hay halaagi runtaa derajo lagu gaara addunya aakhiro wa sharafihi runta sharaftiisaad u sheegay wa radiilati اlkadib beenta liidnaanteedaad u sheegay wa darakihi beenta hoosayntiisaad u sheegay wa ana alkadiba beenaaluhu can qariibin mar dhow yankashifu inuu faydmi doono oo fadeixoobi doono aad u sheege naftaada darsiganaad u akrina mar alla markay isku daydo inay been kaa dhaadhicido inaad sheegto wastacin billaah ilaahay kaalmayso walaa tacjizanna ha caajisin weliga runta ha ka caajisin ilaahayna kaalmayso walaa taftax ha u furin linafsi nafsadda saadilata almacaariidi sarbeebyaalka wadadooda asaabila ah, aariiq اmasluuq wadada la maro wadadaasaa la dha saabila ah, wadada sarbeebyaalka dad waxaa jira beentiina wuxuu isku dayi laha inuu ka leexdo runna ma raba inuu sheego meel udhaxayda aan ku noolaaduu rabaa ah, meel udhaxayda uu raba in ku noolaado marka hadal uu sheegaa waxbuu niyeysana maalan waxaa la hebel ma is aragteen haddeeruu la socd marka wuxuu niyeysanaa hadda uma jeedo markaasuu leeyaha lam arag ma aanan arag qalbiga waxaan ku hayaa uu leeyahay anuu hadda saacaddan maarag ah, waxaas wax ma tare wax ay tarayda lama arag daqiiqada kadib waxaa dhacda in la yidhaahdo hebel hebel isma arag miya baashaara maanta wada socdeen ya ma hubta haa de waa kadaabi lagu wax daro ha meel laguma gaaro waa xarig ceel ma gaare beenta soo ma jeedo qofkan kula hadlaya hadalka siduu u fahma u hadal haddii kaleeto toban goob adugu waxaa leedahay been ma sheegin wax kalaa qalbiga kuugu jira saasaan niyeystaad leedahay saasaan anugu u niyeysta leh diiwaan beenaalaa kugu socda fadeexadaaduna isdaba joogi doontaa haddeeraad dhiiro weyday murugadu waa kugu badnaa doonta ah, runtaa lagu dhiiradaa marka waa noocaas ha u furin eh, waxa weya wadada sarbeerta iska da walaa taftah ha u furin linafsi nafsada saabilat almacaariidi sarbeebyaalka wadadooda fii kayri maa xasarahu sharcu sharcigu intuu koobay waxaan ahayn sharcigu maradu koobayuu sheegay saddexuu ku koobay beenta saddexuu ku koobay saddex goor haddaad ka maarmi weydo been waa sheegi kartaa tan koobaad waa dagaalka gaal iyo muslimna wey maaha laba qabiiloo muslimo dagaalamaya iyo laba ururoo muslim lagama hadlaayo gaal haddii uu wax ku weydiiyo oo maalan waxaal inta ku qabtay aaway ah, ciidankii muslimku markaas un u sheegi mid ciidanka muslimka inuu baaba'ashuu rabaa mogta markaas waa kuu bannaanta haddaad sarbeeb adeegsan kartana kaba sii fiican qof daalima oo cadow ah oo qof muslima gardarra ku raadsanaya aa kuu yimid markaasuu hebel guriga maku jira kuma jiro ablaad weliba waa waajib inaad tira kuma jiro maxaa yarharcigaa baneymiddaas tan labaad waa maxee islaax laba qof oo ishayda ama laba qabiil ama laba kooxood qofaad war isagoo kaas wax ka sheegayaad arag kii kalaad u tagtay kii kale wuxuu ku yidhi qofkaas waa sharwade waa ii dhaarsan yahay dhihi mayd anaaba arkay inuu kuu dhaarsan yahay taas waa isku sii dirid markaasoo kaleeto maya qofkaas dadkaas balaaye ma qabin idinkaa shaydaanku idinku cayaara qofkaas anaa soo arkay qofkaasu shar ma wadin markaas beenta sharci waa bani tan saddexaad ninka iyo xaaskiisii qofkii qofka kale is yidhaahda xoogaa ama colaad iyo shar ay kacdaan wuxuu sheegi karaa been uu markaa sharta iskaga dejina laakiin beentaas laba shay midna waa inaysan ka imaan o xaq qofkaas kale lahaa oo inuusan ku weynayn xaq qofkaas kale lahaa hadduu ku weysiin rabo waa xaaraan uma bannaana labo xaq uusan ku lahaynna waa inuusan uga qaadan hadduu xaq uusan ku lahayn uga qaatana waa xaaraan iyadan keliya uun xoogaa markaas arin jirto culays jire oo macnaha cara badanoo jirta ah xoogaa lagu qabuuji karaa bis intaasaa sharcigu ku koob fa daalib alcilmi qofka cilmiga dalbayow ixdar ka digtoon an tamruqa inaad ka baxdo min asidqi runta ilalmacaariidi sarbeebyaalka aad u baxdo falkadibi been haddana usii baxdo waa midba miday kuu dhiibe midba miday kuu dhiibe runta iyo casiimada markaad ka leexato waxaa ku xigta sarbeebta sarbeebtana maxaa ku xiga beenta beentaa ku xigta wa aswa'u maraami haada almuruuqi bixidaas meelahay kugu tuurayda kan ugu xun alkadibu waa inaad been ka sheegto filcilmi meesha ugu liidata oo beentaanu kugu tuuri doonto waa inaad diinka alle ka been sheegto ilahay ku been abuurato waana dembi ilaahay laga gala dembiga ugu weyn gaalnimada waa ka weyn gaalnimada fiiri qur-aanku qaabka u hadla qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minhaa wamaa baطn wاlإثma wاlbaqya bغayri اlxaq وan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi suldaana وan taquluu calى اllahi maa laa taclamuun calaamat ibn qayim wuxuu yidhi aayaddaas dembi walba waxaa ka weyn midka ka dambeeya dembi walba waxaa ka weyn midka ka dambeeya dhammaan cala aliطlaaq dunuubta waxa ugu weyn ilahay lagu been abuurto la yidhaahdo waxaan alla xalaal ka dhigan waa xalaal walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wa hada xaraamu litaftaruu cala اllahi اlkadib in aladiina yaftaruuna cala اllahi اlkadiba laa yuflixuun waa kaaga dhammaatay liibaan mar haddaad ilahay ku been abuurato marka been lamidu ma jirto beenta haddii mas'alada qofku ka been sheego la mid maahan been caadi saas darteeda nabigu u leeya man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofka aniga kas iiga been sheega naartuu boos ka diyaarsaday meeluu ka degi laha ayuu diyaarsaday falyatabawa waa dalabun bimacna alkhabar ha diyaarsada maaha waana diyaarsaday wey ah, waa dalabun bimacna alkhabar soo ma jeedin waxaa labeeya oo diinka been sheegidda ah dadka markaad tilmaamaydo waa inaadan been ka sheegin been waa inaadan ka sheegin qofkii haddaad qof mubtadica ah oo ahlu dalaal ah aad tilmaamto ood wanaag ku tilmaamto tira waa qof fiican waa qof toosan waa qofkii saxda ahaa taqriiru naas waxa weeyaan calaa ahli dalaal waa dadkii ood baadiyeyday maxaa yeelay qofka marka la ammaano macnaheed wuxuu yahay ka qaado diinta waa waa dadkii diinta ka qaado qofka dadka ku baadiyoodo dhan marka yaa ka mas-uula adaa ka mas-uula dadka ku baadiyooda qofkaas dhammaan adaa ka mas-uula saas darteeda waxa weya waa baabuba uqubta imaam nawowi waxa weeyaan qofka weyneeye mubtadica wuxuu gacan siiyey diinka alla dumintiisa hayla diinkiya ku duma qofkaanu waxa weeyaan dadki waxba u sheega dadkiyaa ka qaadana marka diinta duminteediiu gacan siiyey qofkaas wa bilcagsi qofkii ahlu sunnaha ahaa ahlu sunna waljamaaca ahaa dariiqa xaqa ku sugnaa haddaad tira waa mubtadic waa asadu can sabiili اlah waa asadu naas can sabiili اlah waa dadkiio diinta aad ka isbaaraysata sababtoo ah diinkii uu xambaarsanaa laga qaadam adaana mas-uuliyaddaas qaata waa isbaara diineed ah, soo ma jeedid waa jirinimo soo ma jeedid marka waa inaad kelmaddaada alla uga baqdo si kale kuma badbaadi kartid oodan runta ka leexan bal fiiriya a'imada diintu meelaha ay gaaraan hadalka markay ka hadlayaan xaafidu dahabi a ah, wuxuu soo raray imaam aimada muslimiinta ka mida oo ka hadlayey abi cabdilaahi alxaakim abi cabdillahi alxaakim tashayuca lagu haystaa ah, nuuc shiicanimaha ku jira waa saaxibu musadrag wey sooma jeeda culamada muslimiintuna saasay ku sheegeen wuxuu yidhi qaala ibnu daahir sa'altu abaa ismaaciil cabdallaahi alansaari shiikaasaan weydiiyeyu can xaakim abi cabdillaahi faqaala imaamun fi lxadiid xadiidka imaamu ku yahay raafidiyun khabiif waana raafidi khabiif ah muxuu yidhi markaas fiiri xaafi dahabi xaafi dahabi wuxuu yidhi qultu allaahu yuxibu اlinsaaf ilaahay wuxuu jecel yahay cadaaladda ma rajulu biraafidiyin ninku ma ahan raafidi bal shiiciyun faqad waa shiici darajada raafidnimada ma gaari iir qofka xataa hadduu mubtadic yahay been lagama sheegi karo inta bidcadiisu gaarsiisan tahay ma dhaafsii kartid waa inaad ayada ugu ekayda waa miisaanu ictidaalka uu ku lehy hadalka raqamka toddoba kun sideed boqol iyo afar halkaasaad ka fiirinaysa mar kaleeta wuxuu yidhi wa min shaqaashiqihi doobadiisa waxaa ka ah shaqaashiqda waxa la yhahda ratiga markuu halkan ka soo rido doobada waxyaalaha uu ku doobiyey xaakim waxaa ka uu yidhi inuu yidhi ajmacat اlummatu calaa ana dabiya kadaab wa qowluhu ina almustafaa salى اllahu alيه wasalam wulida masruuran maktuuna qad tawaatara haada uu yidhi waxaa ka miduu yidhi wa qowluhu ina caliyan wasiyu cali nabiga u dardaarmay madaxnimada taasu waa qalad subxaan allah fa amaa sidquhu fii nafsihi daata ahaan inuu sidqi sheegaa wa macrifatu inuu oqoon u leeyahay bi hada shani cilmi xadiidka fa amrun mujmacun calayh weyu fiiri cadaaladiisu meeshay gaarsanta xadiiska aqoon u leehy lagama lexleexa karo wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed